بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف فعلان waxaan kusoo dheci jirnay awsaantii jumuucu taksiir gaar ahaan awsaantii jumuuc lkahra waxaa ka mida fuclaan yadaridu fi ma yaati mufradaadka soo socda ayuu qiyaas u noqdaa faclun qiyaas buu u noqdaa fuclaan oo isim ah cabdun cubdaan waa lagu jamciyaa waa addoonkii addoommo dahrun oo dhabarkii a duhraan waa lagu jamciyaa waxaa kale oo lagu uu jamac u noqdaa mufradka facal ku socda saxiix alcayn dakar oo labkii ah dukraan xamal oo ah wixii uurka ku jiray xumlaan faciilna jamac ayuu u noqdaa qiyaasa qadiib oo qarayga ah qudbaan oo bacaadka ah kutbaan waa lagu jamciyaa wa yuxfadu laakiin wuxuu shaad ku yahay fii raacin ninka qowsaarka oo ruucyaan lagu jamciyo axmar oo xumraan lagu jamciyo acmaa oo cumyaan lagu jamciyo dhammaantoodna waa sifaat shaad buu ku yahay waxaa kaloo ka mid a ah fawaacil wuxuu jamc u noqdaa faacil mudakar hayru caaqil waa mudakar hayru caaqil ah sida xaaid xawaaid xaajis xawaajis jamc buu noqdaa xaajis waa wixii laba shay ku kala dhex jira xaajis la yidhaahdaa xaaidna waa gidaarka ama beertan waa loo isticmaalaa waxaa kale oo uu jamcu yahay faacal lifatxi lcayn sida taabac oo ah shaabadda shaabadda taabaca la dhahaa dawaabic baa lagu jamciyaa khaatim khawaatim faacil iyo faacila sifatun sifatu lmuanath alcaaqil faacil iyo faacila faacilna tetay wadataa faacilna waa wasfi muanadka khaas ku ah oo mudakarku shuquluusan kulayn labadaasba jamc u noqotaa waa faacil haweeney la furay dawaaliqda xaaid xawaaid waa la mid aydana ayadoo faacil ahna shaacira shawaacir haweeney gabyaa ah shawaacira ah lagu dambeeya wasfu faacil ligayr alcaaqil faacil oo caaqil uusan lahayn kaas caaqil u ahaa soomaha muanasa kan waa kayru caaqil najmun taalic nujuumun tawaalic faacilkii hore aan soo marnay oo aan dhahna jamcu u yahay wuxuu jamca u ahaa wuxuu ahaa mufrad oo isim ah oo faacil ku socda haddana waa wasfi marka isim wasfiya keliyiin labadaas najmun taalic xidig soo baxay nujuumun tawaalic jabalun shaamikh waa buur cirka jirta oo aada u dheer jibaalun shawaamikh wasnu faacilaa faacilana jamcu u noqdaa naafiqa nawaafiq qaasicaa qawaasic naafiqaha waxaan dhahnay waa god ka mida ah godadka yarbuuca qaasicahana sidoo kale u ahaa haaniyatu waawin kayru mulxaqin bikhumaasi waxa kale oo uu fawaacil jamac u noqdaa wixii fawcal ku socda haaniyatu waawin kayru mulxaqin bikhumaasi wixii fawcal ku socda jamacu u noqdaa haaniyatu waawin saasuu ka wadaa fawcal غayru mulxaqun bikhumaasi oo khumaasi mulxaqan oo haddii hadduu foocal yahay khumaasi mulxaq umaba noqon karo jawhar jawaahir zawbaca zawaabic zawbaca waxaa la yihahdaa duufaanta ayaa waxaa la yihahdaa zawbaca zawaabica lagu jamc marka kayru mulxaqin bikhumaasi dee afar xaraf uu hukumay khumaasi mulxaq uu noqonaa waxaa ka mid ah awsaanta jumuucda facaala yadaridu jamca fii maa yaati kuwa soo socda jamcu noqdaa faclaa sida saxraa saxaara saxaara a lagu jamciyaa si kalena waa loo jamciya waanoo imaan doonaa ficlaana waa lagu jamciyaa difra dafaara difra waa jidirta geela geela jidirtiisa difra la yidhaha dafaara a lagu jamciyaa awrka jidirtiisa meeshaas madow zafaara aa lagu jamciyaa fucla alwasfu xubla xabaala waa lagu jamciyaa khumsa khanaasa faclaan asna sidoo kale waxaa lagu jamciyaa facaala alwasfu sakraan sakaara sakra sakaara yacni labadooda marka mudakarka iyo muanadka labadaba facaala mudakarka sakraan sooma ahayn sakaara muanadkana sakraa sooma ahayn sakaara labadaba washada fi lwasfi wasfiga shaaduu ku noqday cadraa cadaara yatiim yataama labadaasba ilan waxaan soo marnay faclaa marka uu facaala jamacu noqona inuu isim yahay sida saxraa asagoo marka wasfi ah faclaa oo wasfi ah facaala lagu jamciye shuduudku xaggaasuu ka yihin marka yatiimna yataama ayadana waa shaad faciil facaala fucaala wayajiu jamca liwasfin calaa faclaan fucaala marka wuxuu jamcu yahay wasfi ku socda faclaan sakraan sukaara sakra sukaara mudakarkii muanadkii labadaba facaali owsaanta jumuucdu ka mid yahay wuxuu jamcu noqdaa marka ficliyatun sida xidriyatun oo xadaari lagu jamciyey xadaari ardun xidriyatun khashina waa dhul aad u kakano adag ardun xidriyatun ay khashina ficlaatunna jamcuu noqdaa facaali sida siclaatun sacaali asiclaa asaaxira min aljinni sacaali aa lagu jamciyaa faclaana jamcuu noqdaa sida maqaa maaaqi almaaaqi ishu laba darafay leedaha soo ma darafka xagga soo xiga ah waxaa la yidhaahdaa maqal cayn xagga sanka soo xiga haa ah. wa mimaa xudifa minhu awalu zaa'idayhi labadiisa zaa'id midkii awalkiisa laga jarayna facaali baa lagu jamciya sida xabantaa xabaati xabantaa meeqa zaa'idaa ku jirtaa ilaa min alxabadaa laga keenaa soo marnay sax meeqa zaa'idaa ku jirtaa laba oo kale ah nuuntii alifta xabaati aa lagu jamciyey markaa qalansuwa isagana waxaa asalka waa qaafka iyo laamta iyo siinta qalaasi aa lagu jamciyey idan xudifa minhu awalu zaa'idayhi marka uu leeyahay labada zaa'id waa nuunta iyo waawda soo ma aha nuuntii waa la jaray aawda waawdii qalaasii waawdeedii aaway waawdii markay daraf dhacday qablahaa kasra qulibat yaaan qalaasii adeedidan munqaliba can ilwaaw waawdii kusoo kobnay xabaadtiina waa lamid aydan alifteedii ay isu rogtay faclaa sida saxraa saxaari idan saxaarina waa lagu jamciya saxaaraana waa lagu jamciya labadaba sifatu laa mudakar laa cadraa cadaari cadaarana waa lagu jamciyaa soo marnay dulali fi lmaqsuura lita'niis xublaa xabaali waa lagu jamciya xabaalan waa lagu jamciyaa waa soo marnay facaaliya oo ya-deedu shidan tahay fii kulli hulaaثiin aakhiru yaa mushadada غayru mutajadidaة liلnasb facaaliya wuxuu jamc u noqdaa hulaaثi kasta oo aakhirkiisu ya mushadada ah ay taallo ya-daas mushadadada ah oo aan linasb loo keenin nisbe darteed aan loo keenin ilaan isimka aakhirkiisa ya-da mushadadada ay taallo aqlabkiisa waxaa loo isticmaalaa nisbe soo maaha fulaanun qurashiyun madaniyun nisbadaasaa loo isticmaalaa laakiin ya-dan hulaatiga aakhirkiisa hadda taalla nisbo ma aha waa midda ku jirta kursi oo kale sida kursiyun ya-deedu linisba ma aha karaasiya aa lagu jamcinaa qumriyun qamaariyun wاlqumriyu طayrun yushbihu اlxamaam waa shimbir qooleyda u eg qumriyun aa la yihahda wa fii naxwi insaanna facaaliya waa lagu jamciyaa insaan anaasiya qur-aanka markaasi kusoo arortoo ma aha waa anaasiya kaiira saxraa saxaariya saxraa marka meeqa jamcu leeyahay saddex saxaaraa saxaari iyo saxaariya saddexdaas jamca baa leeyahay facaa'il wuxuu u noqdaa faciilatun isman oo isma saxiifatun saxaa'if safiinatun safaa'in facaa'ila oo jamcu noqotay faciila faciilatun oo sifa ah imra'atun dariifa oo dhug leh daraa'if nisaa'un daraa'if sabiixa oo qurxoon sabaa'ix faciil ama ismaat ama sifaata facaa'ila lagu jamciya ficaalna waa lagu jamciyaa sida shimaal oo ah dabeecadda shamaa'il dabeecadaha ashamaa'il waa midii alimaam tirmidi kitaabkiisa uu ku magacaabay ashamaa'il almuxamadiya yacni dhaqamadii iyo dabeecadihii nabigu uu lahaa sala allahu alayh waala salam facuulatun waa lagu jamciyay sida xamuulatun oo ah gaadiidka xamaa'il alxamuula waa gaadiidka rakuubatun waa neef loogu tala in la rarto ah, waxaa la yidhaha rakuuba rakaa-i baa lagu jamciyaa fucaalat muhalat alfaa fucaalatun ficaalatun facaalatun saddexda isman oo isman saxaabatun waa isagoo maftuuxu lfaa saxaabatun saxaayim cimaamatun isagoo ah maksuur lfaa camaayim du-aabatun ah madmuum alfaa dawaa'ib du waa fooda madaxa foodiisa du la yidhaahdaa dawaahi baa lagu jamciyey facaalila yataridu fi rubaaci wاlkhumaasi mujaradeyni wa masiideyni wuxuu jamcu noqdaa rubaaci iyo khumaasi oo mujarada iyo masiideyn labadaba rubaaci mujarada facaalila lagu jamciyaa jacfar jacaafir dirham daraahim rubaaciyu masiid rubaaci masiidahna waa lagu jamciyaa oo xaraf zaa'id uu ku jiro jawhar jawaahir masjid masaajid marka wixii fac lal lamid ah ama mulxaqa ah ha u ahaado ama mulxaq yuusan u ahaanin mulxaqa u ada markaan leenahay maxaa soo hosgelaa wixii fawcal faycal iyo wixii la mid ah waa mulxaq birubaaci ama yuusan u ahaanin sida masjid oo kale ilaa masjid hadda mulxaq lijacfar maaha wixii marka calaa wasni faclal ku socda ama fawcal ha ahaado ama faycal ha ahaado ama mafcal ha ahaado facalila ah lagu jamciya alkhumaasi khumaasi khumaasiga almujarad safarjal safaarij ayb jumuucu taksiir meel aysan dhaafinaa jirtaa jumuucda taksiirka meel aysan tallaabinaa jirta meesha aysan tallaabin waa afar xaraf oo asal ah oo xaraf dheeraada uu haalidka u yahay ama afar xaraf oo asal ah oo laba dheeraad ay ku jirto haalidkoo dheeraad ah iyo khaamiskoo iyo raabic oo dheeraad ah yacni waxaa ula jeednaa labadii wasan oo kale ahaa facaalila iyo facaaliil facaalil meeqa xarafa asal ah facaalila meeqa xarafa asal ah afar afar fa iyo cayn iyo laba laam maxaa dheeraad ah aliftaas waa haalia jamcu intaas ma dhaafi karo waxaa kaloo la mida wuxuu ku socda calaa wasni facaaliil meeqa xarafa asal ah afar xaraf fa iyo cayn iyo laba laam meeqaa dheeraad ah alifta iyo ya-da isim kasta oo la jamcinao jamcu taksiir waa inaysan dhaafin xuruuftiisa usuusha afar waa inaysan dhaafin afar ma dhaafi karto xuruuftiisuusha ah ilaa meeshii ugu dambeeya jamcii ugu dambeeya wuxuu noqday facaaliila iyo facaaliil waa meeshay ka timid siiqatu muntaha ljumuuc siiqada jumuucda ay ku dhammaadaan marka facaalila iyo facaaliil labadaas ma dhaafi karto isim marka khumaasi ah oo xuruuftiisa oo dhan wada usuul ay tahay haddii la rabo in la jamciyo maxaa lagaba maarmaan ah shantii xaraf mid ka mid a ah in la jaro ilan waxaa la rabaa in facaaliil iyo facaaliil laga dhigo jamciisiiya facaaliil iyo facaaliilna xuruuftiisa asalkaa ah waa meeqa afar isaguna shan xarafuu ku kooban yaha wada asal ah shanta mid kamid a ah marka waa in la jaro waa laga maarmaan saad ma la fahmey shantaas mid ka mida ah marka aad jarto xaraf dheeraad ah oo alif a haalido ka dhige haddaa rabto facaaliila inaad ka dhigto xarafka la jaraa marka waa kay waxay yidhaahdeen xarafka la jaraa waa midka ugu dambeeya shantan xaraf oo asalka ah, midka ugu dambeeya waa in la jaro ila culayska asagu ka yimide ayb safarjal marka aan rabno facaalila inaan ka dhigno waxaan ku qasbanna inaan laamta ugu dambeeda aan jarno ilaa isagoo sidiisa ah, facaalila maka dhigi karnaa wax kaloo aan ku jamcinana ma hayno oo meeshii ugu dambeeya jamci ugu dambeeya wuxuu noqday facaalila iyo facaaliil laamta marka waa inaan jarno o aan dhahno safaarij laamtii marka way go-day safarjal safaarij farazdaq faraazid maxaa go-ay markaas qaafki ilen waa khaamise waxaa kaloo kuu furan inaad qaafka iska dhaafto oo daalka aad jarto oo aad tiraahdo faraaziq ayadan waa kuu furan tahay faraazid haddii la yihahdo waan fahnay qaafka maxaa loo jaray haddii xarafka shanaad uu noqdo ugu dambeeyey laakiin haddii la yidhaahdo faraasiq ee qaafka la iska dhaafo daalka maxaa loo jaray daalka waxay yidhahdeen waxaa loo jaray xuruuftii zawaa-idda ahayd ee lagu jamcin jiray sa'altumuuniiha xaraf ka mid ah haddii isimkan shanta xaraf ka kooban uu ku jiro isaga waa la jari karaa ma fahamteen hadda farasdaq markaa xuruuftii sa'altumuuniiha mid ka mid hadda ma ku jiraa kuma jiro laakiin xaraf ka mida ah xuruufta sa'altumuuniiha mid shabahaa ku jira oo ah daalka liannahu yushbihu taa ilaan taaduu shabahaaya haddii markaa isimka xarafka ugu dambeeya khaamiska aad jarto waa kuu furantahy waxaa kaloo kuu furan inaad kaas iska daydo ee shantan xaraf xarafkii ka mida ah xuruufu sa'altumuuniiha aad jartana waa kuu furan tahay hadduu ku jiro haddii uusan ku jirin laakiin xuruuftaas mid shabaha uu ku jiro asagana waa jari kartaa marka sababta marka daalka loo jara saas waay faraazid faraasiq labadaba almasiid masiidkana waa la mid qirtabuus qaraatib naaqatun cadiima ayb waxaan haysanaa qaaf iyo ra iyo ta iyo ba iyo siin inta usuusha ah shan xaraf soo ma aha maxaan ku qasbanaa inaan jarno waawda waa zaaid ayada waa jaraynaa laa shaka xurufta usuulka ahna maxaan jaraynaa siinta waa inaan jarno qaraatib marka si ay noogu noqoto khandariis waa ismu min asmaai alkhamri khamrada magaceeda mid kamid ah khandariis la yidhaahdaa waxaan haysanaa kha iyo daal iyo ra iyo siin intaasaan haysanaa khandariis faclaliil khanaadir uu ku jamciyey nuuntii marka asal ka dhigay nuunta marka haddii laga dhigo calaa wasni faclaliil uu noqona idaa kaanat inuunu aslan calaa wasni faclaliil khumaasiyu noqonaa markaas waxaa asalka ah waa khada iyo nuunta iyo daalka meeqa saddex ra-da iyo siintana ku dar yaadu inay zaa'id tahay kuma jiro ra-i siin ku dar shan shantaas marka wuxuu sameeyey siintii u jara intii kaleu khanaadir ku jamciye idaa kaanat inuunu aslan haddii asalka candaliib canaadil caynta iyo nuunka iyo daalka ah saddex soo ma aha laanta iyo bacda bacdi waa la iska jaray canaadilu ku yidhi marka waa shimbir ka mida shimbiraha candaliib la yidhaahdaa waa tayrun min atuyuur maa yushbihu facaalila wixii facaalila shabahaa kullu jamcin shaabaha facaalila jamc kasta oo facaalila fii cadadi axrufihi wa hay-atihi meesha marka wuxuu la jeedaa waxaan hore u soo marnay facaalila inuu jamac u noqdo rubaaciga mujaradka ah iyo khumaasiga rubaaciga mujaradka ah sida jacfar oo kale rubaacigaas mujaradka ah wixii shabahaa oo faclal xagga xuruufta iyo hay-aadka kala mid ahna facaalila lagu jamciya inuu dhuhu ku rabaa saasuu rabaa inuu yidhahdo markaasu wuxuu yidhi maa yushbihu facaalila facaalila wixii shabaha hadde wasanka facaalila waa ku imaana laakiin wixii shabaha faclal inuu dhahaa la rabaa wixii faclal shabaha oo ka shabaha fii cadadi axrufihi wa hay-atihi asagana facaalila lagu jamcina inuu ku rabaa faclal marka maxaa shabaha wixii faclal mulxaq u ah sida fawcal iyo faycal iyo waxaan mulxaq u ahayn sida mafcalkii hore aan soo sheegnay iyo sidii afcal wixii lamid a ah, waxaasoo dhan facaliila lagu jamciya waana tii hore aan usoo sheegna waay mala fahmey idan facaliil ayuu jamcu yahay rubaaciga mujaradka ah iyo rubaacigaas mujaradka wixii shabaha xagga axrufta heyadiisa wixii ka shabaha maxay ku imaanayaan dhammaantood calaa wadni facaliila afdal so ma shabaho jacfar laakiin mulxaq miyuu yahay mulxaqu maa masjiduu la mid yahay ogaada afdal afaadil akbar akaabir sayraf sayaarif sayrafna horaa usoo sheegnay soo ma ahayn sayraf sayaarif waa faycal jawhar jawaahir dhammaantood halkaan iso wada gelaayeen markaa wa imaa waqaca fiihi xadfu xadafku meelaha uu galay mustakrij makhaarij mustakrij meeqa ayuu ka kooban yahay xuruuftiisu imidee kooban tahay lix siiqatu muntaha aljumuucna xuruufteedu meeqaway asalka ah afar laba inaan jarayno e marka mashakiyaa ku jira laba waa inaan jarno mustakrij xuruufteeda dheeraadka ah waa meeqa saddex saddexdaas laba ka mid aan jaraynaa e horta xuruufta asalka ama e daawanaysa xuruufta asalka waa kuwee khaadiradi jiimka iska dhaaf ayada saddexda dheeraadka ah laba kamida ah waa inaan jarno halna waa inaan reebno ila calaa wasni facaalila inaan ku keenaan rabnaaye afar xarf laga maarmaanay noo tahay waxa dheeraadka ah marka waa miimta iyo siinta iyo ta'da saddexdaas laba kamida ah waa inaan jarno miimta waa la reebaa ilan maziyay leedahay maziyada oo ah inay tahay fii sadri lkalaam lafdigan ayagaa u horeyda bacdamaa meeshii ugu horeyday ay tahay <coughs> ayada waa la badbaadina maxaan jiraynaa markaa siintii taada maxaan leenahay makhaarij waana jamcu mustakrij la socdayaa makhaarij ah, makhaarij waa jamcu mustakrij miimtiina waa badbaadinay siintii taadiina waa jarnay alifta dheeraadkaana de waa aliftii facaalila ilan facaalila alif dheeraad wadatee munaliq meeqa xaraf oo dheeraadaa ku jirtaa ya oo ah miimta iyo calaa wadni facaliil haddaan rabn inaan ka dhigno labadooda mid ka mid ah waa inaan jarno yaan jarnaa nuunta maxaan leenaha markaas mataaliq mustadcin mustakrijuu la mid yahay madaacin uu ku yimi marka wa mima ziida fii xashwihi nuunu iyo midkii nuuntiisa eh, lagu ziyaadiyey nuun dhexdiisa nuun lagu ziyaadiyey sumbula wuxuu la mid yahay wuxuu ka mid yahay rubaaciga mulxaqaadkiisa ilan sumbul waa mulxaqun bimurkun rubaaciga wuxuu ka mid yahay mulxaqiise idan sumbul mulxaqun biburtun biziyaadati nuun haddee burtunna baraatina lagu jamci jiray sooma ahayn ilan rubaaci dhan waxaa lagu jamci jiray maxay facaalila rubaaci kasta oo mujarada facaalila sooma ahayn mulxaqiisana waa la mid sumbul sanaabil qadanfar waxa dheeraadkaasoo nuunta ma aha qadaafir nuuntaasaa iska tuure qadanfar waa ismu min ismaa ilasad jumuucun ukhraa jumuuc kale facaaliil qirdaas qaraatiis qindiil qanaadiil facaaliil wuxuu jamac u noqdaa wixii afar xaraf usuushiisu ay tahay xarafka ugu dambeeyana xarfu madin uu ka horeeyo facaaliyana lagu jamciyaa xarafka ugu dambeeya laakiin waa inuu xarfu madin ka horeeyo xarfumadkaasi waa uu noqon karaa sida cusfuur iyo uu noqon karaa sida qindiil alifuu noqon karaa sida qirdaas waxaasoo dhan facaaliil ku imaanayaan qirdaas xarafka ugu dambeeya sow kama horeeyo xarfu madin oo alif ah ya-a qaraatiis yadaas waa munqaliba can alfi qirtaas la taaba maayo waa la badbaadina qindiil yadeeda waa badbaadina jamca qanaadiil cusfuurna casaafiir ya awruge wawdaas afaacil axsan axaasin waxay ka agdhowdahay afdal afaadishii aan soo marra bal nafsuha waa iyadii kale facaalilay shabahdaa waa midkuuna dhahay waayo marka axsan axaasin iyo afdal akaabir horaa usoo marnay ard araadil afdal afaadishi aan soo marnay lamid tahay acmasha caamish waa lamid isagana adham waa shayga madow xarigana waa la yihahdaa xarigana waa la lahaa adham adaahim unmula anaamil waa wixii facaaliil shabahay dhammaantood facaaliil ku imaanayaan axaasin laftigeedu facaaliil ay u eg tahay afaaciil waxaa ku yimaada usluub oo ah dariiqada asaaliib ya-daasna waa munqaliba can waawi usluub usluub waawdeedii kasoo gadan tusaaliin ustuuratun waa sheeka baraley asaatiira lagu jamciyaa tafaacil tajriba tajaarib tafcilay marka jamcu noqotaa tajribatun tajaarib tarjamatun taraajim marka tafcila tafaacila lagu jamciya tafaaciil taqsiim taqaasiim ya baa waa la badbaaday edan ilan waa aakhirka muddo ka horeyda timhaal mardidaas waa la badbaadinaya tamaaiil alfiya isu roga keliya iyo faacil sida yaxmed iyo xaamid yaxmed waa ismu qabiilati min alsdi qabiilo asdi ka ah yaxmed la yihahdo ee xaamida lagu jamciyaa asdina waa qabiilo ka ah qabaaisha yamanta yacmalatun yo naaqatu najiiba hasha aadka ah, u fiicana waxa la naaqatun yacmala yo lagu jamciyaa yo wuxuu jamcu unoqdaa yaxmuum wa huwa dukaanu lswad qiiqa madow ah yaxmuum la yihahdaa yaxaamiim aa ah lagu jamciyaa yambuucu ah yafcuul yanaabiic isha biyuhu ay ka burqanayaa waxaa la yihahdaa yanaabiic mufradkeedana waa yambuuc fawaaciil sida taaxuunatu nagaxa wax lagu shiido ah waxaa la yihahdaa taaxuuna tawaaxiin taawuus tawaawiis fayaaciil sayraf sayaariif kii aan soo marnuu la mid yahay sayraf sayaarif aan soo marnay soo ma ahayn sayaariif yaa lagu siyaaday fayaaciil qiyaaskiisu laakiin waa inuu sayaarif ku yimaado waa dhici kartaa marka in la ishbaaciyo oo yaa lagu siyaado sayaariif bayr bayaair jamciisu waa inuu saas ku yimaado ila waa mulaqun b eh, mulaqu bijacfar bayr biziyaadati lya bayaatiir uu ku yimid yaadaasaa lagu siyaadiyey mafaacil masjid masaajid malcab malaacib mafaaciil misbaax masaabiix kan marka wuxuu la mid yahay kii hore aan soo marnay qirtaasi baabkiisu gelaa misbaax masaabiix miftaax mafaatiix facaaciil diinaar danaaniir dinaar marka ya-deeda asalkiisii wuxuu ahaa dinaar haadihi lyaa munqaliba can nuuni nuunay kasoo gandoonta markiisii hore dinaar uu ahaa bitashdiidi nuun labada nuunood midda horena waa saakina midda dambena waa maftuuxa midii saakinada ahayd horeyday aya loo rogay kadib dinaaru noqday in laba nuun ay ahaayeenna waxaa ku fahmay jamca danaaniir ila jamca laba nuunaa ku jirtee labadaa nun xagee ka timid haddii mufradka laba nun aysan ku jirin mufradka laba nun ku jirto marka qiraadna markiisi hore wuxuu ahaa qiraad laba ra oo isku shidan midda horena saakino ay tahay midda dambena maftuuxo ay tahay middii saakinada ahayd ayaa loo rogay inay saas tahay oo mufradka laba ra ku jirtana waxaa ka fahmaya jamca oo ku yimaada maxay qaraariid ziyaadatu taai cala ljamci ta jamca in lagu ziyaado tusaadu taa cala jamci fi xaalaati alaatiya ta jamca waxaa lagu ziyaadayaa xaaladaha soo socda ciwadan min nisab yaa nisbaha inay ciwad ka noqoto ta'daas ashaacitha waa wixii ku abtirsadaa ninkii la dhihi jiray ashcath ibnu qays alkindi ashaacitha la yidhaahdaa azaariqa naafic ibnu lsraq alkhariji ninkaas wixii ku waxaa la yihahdaa azaariqa qiyaasku soo ma ahayn in la yidhaahdo azaariq saas in la dhaho soo ma ahayn tanna in la yidhaahdo ashaaciif in la dhaho ya inta la iska daayey oo ashaacif laga dhigay azaariq ata aakhirka la keenay oo ciwadka ah waa ciwadka ayaadaas maya laxda ciwadun min yaai nisab mufradka marka la rabo in wax loo tiiriyo fulaan ibnu fulaan al ashcatiyu soo la dhihi maayo nisbada waxaa ku tusinaya soo ma aha ya aakhirka taalla oo mushadadada ah yaa u nisbaha dayib markii jamca laga dhigay yaa u nisbihii ciwadkeeda waxaa noqday ta'daan macnaha saas waayo mufradkana yaa u nisbaha waxaa u awaa ah ya-da mushadadada oo aakhirka taalla jamca markuu noqdana ya-dii mushadadada ahayd oo nisbada tusinaysa waxaa ciwadka ah taalan aakhirka taalla marka hadduu mufrad u yahay waxaa leeyahay ashcahiyun iyo azraqiyun fi lmufrad lakiin markuu jamc noqda waa leey ashaacia iyo azaariqa saas waa macna tubdlu taa tada waa laga bedela min alyaai fi aqsa jumuuc kii hadda aan ku qaldaha waa midkaan markaa zanaadiqa zanaadiq in la dhahay ahayd zanaadiq wuxuu la mid yahay wuxuu ku socdaa calaa wasni facaalil uu ku socdaa mufradkiisuna waa zindiiq zindiiq marka miyuusan la mid ahayn qindiil zindiiq calaa wasni qindiil miyuusan ahayn qindiil marka aan rabna inaan jamcino maxaan samaynaynaa yaa ya oo madadaa qabla oo qabla aakhirka taalla waa la badbaadinaya miyaysan ahayn maxaan dhahaynay qanaadiil ilan xarfumadka qabla akhirka yaal waa la badbaadaya sawaan kaana ya-an oo waawan oo alifan alif isagoo qirdaas isagoo waawan cusfuur isagoo ya qindiil waa la badbaadinaya zindiiq marka la jamcinaa waxay ahayd marka in la badbaadiyo zanaadiiq la dhaho sida qindiil iyo qanaadiil sax laakiin ya-di inta la iska daayaa ciwad waxaa looga dhigay taada aakhirka taala markaas waxay noqotay zanaadiqa idan haadihi taa ciwadun min alyaa oo ya-dii marka taadan ciwad ka tahay jaxaajixa jaxaajiix waa rag aada u wan wanaagsan waayo waa jamcu jaxjaax wa alkariim qofka aada ku wanaagsanaa jaxjaax la yihahdaa jaxjaaxna qirtaasu la mid yahay tusaadu taawtaada waa la zee lita'kiidi اljamciyati jamciyada si loo sii ta'kiidiyo yacni waa ta'kiidu liljamciyati jamcnimadiisa lasii adkayna laakiin jamc waa yahay malakun oo waxaa lagu jamciyey malaa'ig oo markii soo horena mal-ag uu ahaa mal-ag wuxuu la mid yahay marka malcab maxaa lagu jamcin lahaa malcab malaacib soo maaha kana malaaika inuu ka yimaada lakin taada maxaa loogu daray litakiid اljamciyati malaaika xijaaratun oo jamc u ah xajar xajar xijaara ficaal khuuulatun abtiyaalo khaal oo khuula lagu jamciyo cumuumatun oo jamc u ah cam adeeryaalo walitakiid اljamciyati talxaqu asmaa alacjamiya asmaada acjamigaana way gashaa jawaariba baraabira dayaalisa way gashaa jawaariba waa jamcu jawrab iskaalshada baraabira waa jamcu barbariyin waa ama jamcu barbar jamcu barbar inuu yahana waa dhici karta baraabira baraabirada marka waa dad ku nool almaqrib alcarabi wadamadan tunis iyo algeria iyo libiya iyo maraki meelahaasay ku nool yihiin qoladaas laakiin waxaa la yihahdaa baraabiratu almaqrib qolo kale waxaa jirta la yihahda baraabiratu almashriq oo dadkii dhulkan deganaa jiray ah sharqu afriqiya baraabiratu sharqi tayaalisa waa jamcu taylasaan dayrasaankuna waa maro korka laga hugto macaajimta qaarkood waxay leeyihiin dadka qaarkood oo carabta ka mid a ah waxay u yaqaanaa waxaan la yidhaahdo go-aan shaalka la yidhaahdo soomaalidu ayaan dhexay aada u qaadan jirta shaalka laakiin suuradiisa marka la fiiriyo uma eka hadda waxaa u badan marka yuhuudda u badan yuhuudda in badanoo ka mid a qaadata dayrasaan jamcu ljamci jamac oo la sii jamciyey algaradu min jamci اljamci adalaalatu calaa kadrati اlmajmuuc waxaa jira jamac oo lasii jamcina haddana markiisii hore jamcuu ahaa haddana waa lasii jamciyey jamcu ljamci qiyaasna ma aha ee waa masmuucan lilcarab carabta laga maqlay keliya ujeeddada laga leeyahan waxay tahay adalaalatu calaa kadrati اlmajmuuc midka la jamcina inuu badan yahay isagoo jamacsana haddii lasii jamciyo macnaheedu aad uu badan yahay marka waljamcu yuxaqiqu haada jamca ayaa arrinkaas laakiin ku filan jamcu taqsiirka ku filan soo maaha ilan ilaa maa laa nihaaya ayuu jamcu taqsiirka uu tusiyaaye falaa taxtaaju macu ilaa jamcin haani jamc labaad laakiin uma baanid walidaalika kaana jamcu ljamci min baabi sama carabta un laga maqlay walaysa kulu jamcin yujmac lakin jamc kasta lama jamciyo min hadi jumuca ka saaxiba saaxibaat sawaaxib sawaaxib marka wuxuu le waxay jamcu tahay saaxibaadkaas laakiin waxaan soo marnay faacila in fawaacil lagu jamciye soo ahayn sax imra'atun qaa'ima maxaa lagu jamcinaaye qawaa'im beytun buyuutun buyuutaat jamcu waaya waa sax ariiq uruq uruqaat jamcu waa sax uruqaat waa jamcu uruqin rajul rijaal rijaalaat rijaalaat waa jamcu rijaalin ismuljamci isimka jamaac ismuljamci wa maa kaana fii macna aljamci isimka jamaac waa wixii macnaha jamc ku jira walaysa mufraduhu min lafdihi mufradkiisuna lafdigiisa uusan ka tirsanayn waxaan ka soo baxnay hadda waxaa jira wax la yihaahdo isim jamac iyo ismu jinsi jamac iyo ismu jinsi ifraadi ismuljamci marka muxuu yahay wuxuu ku tusiyaa wixii jamcu uu ku tusin jiray jamca marka muxuu uga duwan yahay usaantii jumuucda kuma yimaado owsaantii jumuucda kuma yimaado intaasuu marka uga duwan yahay mufrad ma leeyahay inuu mufrad leeyahana waa dhici karta inuusan lahayna waa dhici kartaa ma la fahmay asagoo marka mufrad aan lahayn waa kanaa qowmun waa rag mufradu rajulun mufrad marka ma leh oo min lafdiha laakiin min macnaahu rajulu aa la jamciye qowmun aa lagu jamciyey qowm marka waa ismu jamc jamcu tagsiir ma aha laakiin macnihii jamcu tagsiirku kutusinaaye uu qowm kutusinaa nisaaun mufraduhu imraa imra'atun ah waxaa lagu jamciye nisaa jamcu tagsiir miya maya maxay tahay ismu jamac mufrad marka ma laha inuu mufrad leeyana waa dhici kartaa raakib ah waxaa lagu jamciyaa rakbun raakib rakbun alrakbu waxaa loola jeedaa dadka safareyda ah warakbu asfala minkum dadka gaadiidka saaran oo safareyda rakbi la yidhaahdaa rakbi ma wuxuu ka mid yahay jumuucu tagsiirka maya jumuucu tagsiir ka mid ma inuusan ka mid ahayn see ku fahamtay hadda jumuucu tagsiir faclun ma noogu jiray wax faclun la yihah jamcu tafsiirka maku soo marnay ama jamcu qilaada ama jamcu kasraade maya macnihii jamcana soo tusin maayo ilan hal nin maahaane waa ism jamc marka saasuu kaga duwan yahay wahuwa calaa noocin waa laba nooc ismu ljinsi ifraadi ismu jinsi ifraadi wa ismu daalun cala ljinsi saalixu lilqaliil wa kaiir waa ism tusiya ismu jamciyo marka laba ka dhigay laakiin nuxaad waxay leeyihin isimka jamaaca iyo ismu jinsigu waa kala duwan yihiin ismka jamaac waa mid aan soo sheegnay waxaa jira wax la yihahda ismu jinsi ismu jinsiga marka wuxuu qaybsamaa laba qaybood ismu jinsi jamac iyo ismu jinsi ifraadi ismu jinsi ifraadi marka waa midkan wa ismu daalun cala ljinsi jinsigu saalixun lilqaliili walkaiir wax yar iyo wax badan waa loo isticmaalaa waa wax laakiin sida qaalibka ah xabad xabad aan loo isticmaalin labanun caano hal mar la fiiqsado laban ma la dhihi karaa so lama dhihi karo hadduu jirgaan ka buuxana laban waa yahay idan saalixun lilqaliili wakatiir marka sida badan hadde ab xabad xabad maba lahaba maa-un waa la mid wax yaroo hal mar aa ka bato iyo webiga buuxa iskuso ka mid waa maa casal waa la mid waa la ismuljinsi jamac midka labaadna waa ismuljinsi jamac wahuwa ismun yatadamanu macna jamci waa ism macnihii jamca ah wata wa bayna wa mufradi bimaa yaati mufradkiisa waxa soo socdaa lagu kala saaraa ismujinsi jamcan dhowr maraan soo marnay wuxuu la mid yahay masderkii aan soo mari jirnay oo mudlaqa ahaa oo markii waaxidkiisa la rabo ta'da la keeni jiray kaasuu la mid yahay ismu jinsi jamaca haddii marka ta uusan wadanin yasluxu lilqaliili wاlkaiir yudlaqu calى اlwaaxidi wاlاثnayni wاhalaaثati wاlarbacati wama fuq wamaa fuqa dalik waa lagu iطlaaqaa waa goorma markii uusan ta'da wadanin halkii saxaaba markaa rabto maxaa samayne ta-a ku daray ama ya ayadoo ta lagu daraa marka waa tanaa ayadoo yaa lagu daraa marka waa tanaa ruum waa maxay waa dadkan yurubiyaanka ah mufradkiisa markaa rabto ruumiyun aa leedaha marka laakiin ruum marka la yidhaahdo yuطlaqu calى alwaaxidi wاlاثnayn wاhalaaثati waa lagu iطlaaqa zinjun waa dadkan afrikaanka ah zinjiyaa la yidhaahdaa zinjiyun waa halkiisa xaba waay ataa ta na waa lagu saaraa mfradkiisa tamrun waa timir yuطlaqu calى اlwaaxid wاlاثnayn wاhalaaث alxaba markaa rabtana tamratun shajarun shajaratun baqar baqaratun wallahu aclam markaas ku joogo